noqon karaa damiir mukhaadaba intaba waa noqdaa waa noqdaa marka damiirku wuxuu noqon karaa damiir qaa'iba waa kuwa miaaliya ka mid ah wuxuu noqon karaa damiir mutakalima wuxuu noqon karaa damiir oo mukhaadaba intaba waa noqon karaa damiir mutakalima waaba inii misaaliyey kawaakibku wuxuu ku misaaliyey gabaygii cali bnu abi aalib maalintii khaybar markii la furanayey nabiga salى اllahu calayh wasalam xoogaa markii lagu baahay khaybar laguna dhibtooday buryana la hareeraynayey ay cuslaatay uu subaxdii dambe yidhi maanta waxaan raayada dagaalka u dhiibayaa nin ilaah iyo rasuul jecel ilaah iyo rasuulna jecel yihiin ninkiina cali bnu abidaalibuu noqday cali bnu abidaalibuu u dhiibey cali markuu u dhiibey waxa weeyaan dhufays adagaa la rabaa in la jiro dhufayska ninkii madaxda ka ah oo yahuudka ahayoo marxab la dhihi jiray oo waxa weeyaan garwaaxisan seeftiis iyo soo baxay oo baxru rajas marka mubaarasa ku bilaaba jiray dagaalku ninkaasaa soo baxay oo le qad calimad khaybaru anii marxabu shaaki silaaxi badalun mujarabu adcanu axyaanan waaxyaanan adribu ida luyuusu aqbala tatalahabu asagoo geegaaraya uu soo baxay yahuudkii oo leh khaybar dhan waa taqaanaa anuu marxab inaan ahay oo nin la yaqaanoo caanbaxay aan ahay garwaaxeedsan hubkiisa geesi la jirabayna ah ee aan hadda lay barad doonin warmaha ayaan ku mudaa cadowga marar marar badanna seeftan ku garaacaa marka libaaxyaalku iyagoo holcaaya soo jeestaan uu yidhi markuu yahuudkii sidaas yidhi aa cali bn abi aalib yidhi ana aladii samatni xaydarah barqaamu aajaamin walayfu qaswarah cabludiraacayni shadiidu shadiid lqasarah kalaysi qaabaatin kariihi lmandara adribuu bisayfi riqaaba alkafara akiiluuhum bisayfi kayla sandara wuxuu yidhi calinaa ana aladii samatnii xaydara aniguna waxaan ahay wiilkii hooyadiis ku magacowday xaydara xaydara waa ismun min asmaa'i اlasad darqaamu aajaamin walaytu qaswara waxaan ahay libaaxa hilimaha gala iyo libaaxa habeenkii rima cablu diraacayni waxaan ahay mid dhudhuma buuran gacmo xumo oo dhudhuuban wax tari maayaan seefaa laysku garaaca waxaan ahay mid dhudhuma buuran shadiidulqasara ee qoor buuran waxaa weya luqun dheera dhuuban gabdhahay ku roon wiilasha luqun buuran oo libaax aad moodaa la rabaa marka wuxuu yidhi shadiidulqasara qasarada waa luqunta waa surka oo aad u buuran waay qasaradu marka wuxuu yidhi nin dhudhuma buuran oo qoor buuran ayaan ahay kalaysi kaabaatin kariihi mandara waxaan ahay libaaha hilimaha amase hawdka gala meesha dhirta badan oo dhirteedu saas iskugu duuban tahay oo aan xataa la dhex mari karin waa laga cabsadaa bahalladaa ku nool sida badan meelahaas dadka soomaaliga soomaaliga aad ugu kala duwan yihiin lahjadaha qaar waxay yidhaahdaan hilin qaar waxay yidhaahdaan kayn qaar waxay yidhaahdaan jib gabar waxay yidhahdaan juq gabarba hawd hawdka laakiin waa la dhex galaa soo maha kanu waa meel gaara hawdka waa la dhex maraa isaga hawdka dhirtiisu waa badan tahay laakiin waa la mari karaa hawdka laakiin tanu waa dhir weyn oo isku baxday bahallada libaax iyo balaayahaasaa gala wuxuu leeyay kuwaasaan libaaxa meeshaas gala marka waa qatar wey libaaxaasaan ahayuu leeyahy oo muuqaalkiisa xataa la kaadoon la fiiri karin markaasuu yidhi adribu bisayfi khiqaaba alkafara iyo ru'uusa alkafara labada waa la wadi seefahan ku garaca qooraha gaalada ama madaxyaalka gaalada akiiluhum gaalada waa u beegaa bisayfi seefta kayla sandara gabadhii sandara la dhihi jiray beegeedii oo kale gabadhaas waa gabadh ganacsato ay aheed koombada aad u buuxi jirta ah. koombada aad u buuxi marka wuxuu le ana seeftan aad gaalka ugu buuxiyaa hmm, geesinimadu waa iskaas macno laheed laba seefooday isdhaafsadeen labadii seefood markay isdhaafsadeen calinta taas ku dhuftay oo koofi bireedkii kala gooyey oo madaxa kala gooyuu gawsahaas dambe seefta qabadsiiyey madaxiina labadaas cad hmm. uu noqday gadaalu isagoo geegaana iskaga laabtay walaalkiisaa soo baxay marka marxab markaasaa waxaa usoo baxay zubayr ibn cawaam isna oo geegaanay hadda waa ogta dagaal macno male hadda fulayaan toddobada fogeysto u madfax iska soo ridu toban dil macno male hadda Ah, laakiin maantaas dagaalku geesinimadu macno leheed maantaasay macno leheed qof seef xulcayda soo watoon kaa leexayn ma jirto waa seerowda ma jirto ee ama adaa tega ama isaga tega ah, daqiiqaday wax dhan u kala dhammaanaya <laughs> inta hawdka dabada lala galo xabad laiska soo rido moogtahay geesinimo maa marka hadalkaas cali waxaa ku jira fiiri ana aladii samatnii ummi xaydara ana anugu aladii kiyana samatnii hooyaday igu magacawday marka ana waa mubtada aladii waa qabarkii samad waa ficil iyo calaama taniis nuunulwiqaaya yaadu waa mafcuul bihi ummi waa faacilkii samad waxaa ah siladaas marka samadni ummi ah siladii ah jumladaasaa ah siladiia ah. ficil iyo faacilkaas iyo mafcuulkaasa siladiia caydkiyaa ah, ah. samadni yaa mutakalimkaas maxaa yeelay aladiida iyadoo mutakalim ku dhacayday ana anugu fiiri ana anugu aladii kiya samadni hooyaday ay ugu magacowday marka hadda aladiida anadaasay abar u maaha mutakalimay ka hadlay khalaas markaa yadan yo mutakalimkaa u laabanayda wa anta aladii talwi khuyuula ru'uusaha gabayga kalu inin dhigaayo farasdaq waxa weya adugu waxaa tahay midka fardaha qoorta madaxa laaba taasna waa mukhaadabkii anta adugu aladii kiyaa tahay talwi oo laaba alkhuyuula fardaha ru'uusaha madaxyaalkeeda marka kaasna waxa weeye mm, talwi oo talwi faacilkeedu waa mukhaadab talwi adiga laaba wey alkhuyuula fardaha ru'uusa madaxyaalkeeda alkhuyuula alaleey talwi faacilkeedu waa anta isagaana ah caaidki maxaa aladiida mukhaadabka ku dhacaydo anta adiga aladi kiya ah, anta adiga aladi kiya marka talwi faacilkeeda ah caaidki marka maxaan ogaanay caaidka marka lagu leeya waa damiir wuxuu noqon karaa aa'ib wuxuu noqon karaa mutakalim wuxuuna noqon karaa mukhaadab waxaan rabnaa marka sharaxa in xoogaa laga fiiriyo fiiriya sharaxa waa in la fiiriyo meesha uu yidhi waqad yuxdau in la xadfaa la arkaa intaas ama shalay aan soo qaadan amaan hadda ku darnay waxay yihiin waa damiirkii caa'idka ah oo madkuuro oo la sheegay oo jumlada silada la socda isagoo madkuuroo la sheegay laakiin waxaa dhici karaba in la xadfaba caaidka oo uu maxduuf yahay wuxuu ku yidhi waqad yuxdafu in la xadfaa la arkaa huwa huwa caaidkii marka marka la xadfaayo shuruuduu leeyaha mar walba wuxuu noqon karaa marfuuc wuxuu noqon karaa mansuub wuxuu noqon karaa majruur marka mid walbaaba shuruuduu leeyahy sharax marka in la akriya maarmaan fiiri شhرح meeshuu ka qabtay وqad يxdفu huwa caa'dki in la xadفaa la arkaa marفuucan xaalo uu yahay mansuuban xaalo uu yahay wa majruuran xaalo uu yahay saddexda waa la xadfi karaa caa'idkii oo marfuuca waa la xadfi karaa caa'idkii oo mansuubana waa la xadfi karaa caa'idkii oo majruurana waa la xadfi karaa goorma idaa dalla hadduu tuso calayhi caa'idka daliilu wa shardu jawaasi xadfi lcaa'id mid walbaa shardiyu leey marka hadduu marfuuc yahay shuruud gaaruhu leeyahay hadduu mansuub yahayna shuruud gaaruhu leeyahay hadduu majruur yahayna shuruud kaluu leeyahy isku shuruud maahan sharxa wax yar idinkaga taabanaya kutubaha weynaa loogu tegi doona insha allahu y wuxuu ku yidhi wa shardu jawaasi xadfi lcaaidi caaidkii la xadfidiisa banaanaashadeeda shardigiisa caaidka almarfuuci la rafciyey an yakuuna waa inuu yahay caaidkaasu mubtadaa mubtadahaasoo mukhbaran canhu looga qabray bimufradi shardigaasu leeyahy caaidka isagoo marfuuca marka la xadfaayo shardi waxa ah caaidku inuu mubtadayo ah, caaidka la xadfayaaba mubtada waa damiir mubtada o khabarkiisuna waa mufrad wax kale wa inuusan noqon shardigaasu leeyahy si kale looma xadfi karo isagoo marfuuca tusaale naxw waa aayadda qur-aan oo matnigu noo dhigayo waqad yuxdau in la xadfaa la arkaa naxw lananزicana wallaahi waa siibaynaa oo siibaynaa oo siibaynaahu ilah yidhi min kuli sheecatin firqa dhammaanteed ayuhum koodii ashaddu huwa asagu ashaddu adayga badan cala araxmaani citiya midka ilaahay ugu madax adkaa aan firqo walba marka hore soo qabayna markaasaan jahanabo ku tuurayna lananzicanna wallaahi waa siibaynaho siibaynaho siibaynaahu ilaah yidhi min kulli shiicatin min kulli firqatin koox dhammaanteed intii isku mabda aheed oo qalloocneed dhammaantood waxaan ka soo siibaynaa ayuhum hadda ayud waa mafcuul bih waana waxa weeyaan damaa la saaray waa mabni marka waa mabni waa halkii maray mabniga noqoto so uma jeedid waa mabni lananzicna laamtu waxaa la ihahdaa waaqicatu fii jawaabi qasr nanzicna waa ficil mudaaric nuunta lagu bilowday waa mabni maxaa yeelay nuunu tawkiid faqiilaha la xidhiidsatay mabniyun cala alfatxi laa maxalalo min alicraab wey nuunu tawkiidka waa xaraf faacilka waa damiir musatir wujuuban taqdiiruhu naxnu min kuli jaar majhuurka nanzicna ku tacaluji kuli mudaaf shiicati mudaaf ilay majhuur wa calaamatu jari kasratu daahiratu fi akhirih ayu waa mafcuul bihigii manfi canhu waxaa tihi ayu ism mawsuulin bimacna ladi mabniyun cala dami fii maca nasmi mafcuul bihi nanfi canhu aydu waa mudaafuna waa mudaaf ilayhi haadaa mudaaf ilayhi ah mabniyun cala dami fii maxali jari mimtuna waa calaamati jamci dukuur ashadu waa khabarun limubtadain maxduufi taqdiiru huwa waa kaa saaciidka xadfanu huwa a mubtadaa huwa damiiru rafcin munfasil mubtada mabniyin cala اfatxi fii maxali rafcin ashadu khabar mubtada jumladaas oo mubtadiya khabarka oo huwa iyo ashadu ah waljumlatu min almubtada'i wa khabari laa maxala laha min alraab lama silatu mawsuul oo ayun ah awa caaidkii wlmawsuulu ila wlcaa'idu ila almawsuuli almubtada maxduuf wey mubtadaha maxduufka laftirkiis wey shuruudiina waa lahayaa caaidkii waa marfuuc shardigii waa lahayaa koo waa mubtada horta labo khabarkiisina waa mufrad oo waa ashadu marka isagoo marfuuca marka la xadfaayo shuruudaasu leey shuruuddaas ayuu leey waqad yuxdau in la xadfaa la arkaa naxwu lananzicana waa siibaynahu siibaynahu siibayna min kuli shiicatin koox dhammaantood ayhum koodiyan siibayna ashaddu huwa ladiiguba ashaddu adayga badan cala araxmaani allaha raxmaanka ku adayga badan oo ku madax adayga kaasaan intaan soo siibnaa naarta ku turayna ay alladii kii huwa isagu ashaddu adayga badan taas waxaan uga gudubnay ayadoo la xadfay caadkii caa'idkii oo marfuuca shuruuddiisiina waa la helay waxaad aadaa markaa caa'idkii oo mansuuboo la xadfay sharaxa fiiri shardiyuu leeyahay markuu mansuub yoo la xadfa sharaxa fiiri markuu mansuub yoo la xadfa shardiyuu leeyahy markuu alladii huwa ashaddu markuu qabtay sharaxa fiiri wa shardu xadfi lcaa'idi caa'idka la xadfidiisa shardigeeda caaidka almansuubi ee la nasbiyey an yakuuna caaidkaas waa inuu yahay marka la xadfi karo mutasilan horta damaairtu soo mutasil iyo munfasil ma ahayn marka isagoo mansuuba la xadfayo shardi waxaa inuu mutasil ah, o shardiga labaad wa naasibuhu caamilka nasbida damiirkaas mutasilka ah ficlu waa inuu yahay ficilkoo taamun taam ah ficil naaqisa lama ogolo kaana iyo qawaadeeda ma nasbi karaan o amase waصfun waa inuu yahay waصfigaasoo hayru silati al al siladeed aan ahayn waصfi haddii lagu yidhaahdo waxaa la yidhaahdaa waصfi waa ism faacil iyo ism mafcuul sife mushabaha ismu tafdiil weeye laakiin haddee meeshaan kuwa loola jeedaa waxa ay tahay waa ism faacil iyo ism mafcuul iyo sife mushabaha amilatu baalaqana marba hadii la wada ism faacil waa kugu jirtaa oo iyadoo lafteedu waa ism faacil wax kale maaha oo mubaalaqa loo dhisay waay marka waصfi aan alu ku jirin wy ism faacilon alu ku jirin ism mafcuulon alu ku jirin waa kuwaas wey labadaas mid kamiduhu waa inuu nasbiyey damiirka marka isagoo mansuuba laxadfa laba shaya mid lagu nasbina ficil taama in lagu nasbiyo iyo waصfi oo aan al sila u ahayn in lagu nasbiyo marka ficil taama markii la yidhi maxaa baxay ficil naaqis waxaa baxay wixii xaraf lagu nasbiyey sida indha iyo qawaadeedii marka lagu yidhi waصfi aan al sila u ahayna maxaa baxay wasfi al ay ku jirto mid lagu nasbiye waa inuusan ahayn kaasaa la diidaya ayadoo ficilkii lagu nasbiyey matniga kuu miaaliyey wanaw hy wanaxwu yaclamu alla waa og yahay maladii kii tusiruuna aad siraysanaydaan iyo wamaa kii tuclinuuna aad muujinaydaan iiri yaclamu waa ficil mudaaric faacilkii ah, wa huwa alla u laabana maadu waa ism mawsuul mafcuul bih weeye tusiruuna waa ficilya waa ficilya faacil waa afcaal khams jumladaas oo tusiruuna amaada sila u ah aa waxayti waa maxduuf tusiruunahu wey marka waa tusiruunahu waa mutasil horta shardigii koobaad waa la helay ilaa munfasil xala dhiil hadduu yahay iyaahu ala dhiila munfasil mutasil waa soo kala baro tusiruunahu waa mutasil shardiga labaadna waa la helao ficilka nasbiye tusiru waa ficil tam maahan kana iyo khawaadeedii iyo wamaakii tuclinuuna aad muujinaydaan kana waa la mid maada waa ism mawsuul tuclinuuna waa afcaal kamsa waa ficil iyo faacil jumladaasaa silaaxa aydkii waa maxduuf ay tuclinuunahu weye waa mafcuulka tuclinuuna ey aladiikii maadu inay aladiitu kutusaa tusiruunahu aad siraysanaydaan iyo waladiikii tuclinuunahu aad muujinaydaan taas waxay ahayd ayadoo ficil lagu nasbiyey caybkii ayadoo wasfi lagu nasbiyey waa gabayga uu hoos idinkugu dhigayo malaahu mulika fadlun faxmadanhu bihi famaa ladaa gayrihi nafcu walaa darac wuxuu yidhi shaacirka meladii kii allaahu allah muliika midku siinaya uu yahay fadlun waa dheeraada ilaahay xaq uguma lihid faxmadanhu ilaahay mahdi bihi shayguu ku siiyey ku mahdi famaa ladaa kayrihi ilaahay kayrkiis agtiisa kuma sugna nafcun waxtar walaa dararun dhibna kuma sugna maldki madu waa ism mawsuul bimacnaa aladi waa mubtadaun awal allahuna waa mubtadaun haani muuliikana waa khabaru mubtada haani mubtadaha oo haaniga oo allaahu ah iyo muuliika oo khabar ah jumladaasaa siladii muuliika waa ism faacil owla waasiya waa ism faacil oo ka yimid marka muuli waa ism faacil laba mafcuulu qaadana mafcuulu awalkii mudaaf ilayhi u noqdo waa kaas mafcuulu aanigiina waa maxduuf muulikahu ou ahaa ah. marka hadda fiiri muulikahu haadaas waana damiir mutasila waxaana nasfiyey wasfi aan al u ahayn silo maldikii allaahu allah muulika ey muuliikahu midkii ku siina uu yahay waxa alla ku siinaa fadlun fadluntuna waa qabarkii maada mubtadaha awelka qabarkiisii wey waxa alla ku siinaa war waa dheeraadku iska kaasiiyey maahan xaq isaga waajibkaood aduu ku leedahay maaha faxmadanhu fa bisababi daalika inuu dheeraad yahay daraaddeed faxmadanhu ilaahay mahdi oo mahdi bihi shayguu ku siiyey ku mahdi famaa ladaa kayrihi ladadaa danaf waa qabar muqadama nafcuna mubtada muakara famaa ladaa ayrihi allah kayrkiis agtiisa kuma sugna nafcun waxtar walaa dararun dhibna kuma sugna abyaanta hadde waa inin raaba soo raabta waa inaad soo eraabataan ah, minxatuljaliilka waa haysataan sooma marka waa inaad eraab aad loo soo eraab abyaadda halkaas marka waxaan uga gudbaynaa caaidka asagoo mansuuba marka la xadfa iyo shuruuddiisa waxaa soo haray caaidka oo majruura marka la xadfayo asna shardiyu leeyahy hoos ka fiiri wa shardu xadfi lcaaidi majruuri bilxarfi waa kan ku yidhi ah, halkaasuu kaaga qabtay markuu beytka dhameeyey beytkan hadda akrinayna markuu dhameeyey ay aladii allaahu mulikahu fadlun wuxuu ku yidhi wa shardu xadfi lcaaidi caaidka la xadfidiisa shardigiisa caaidka almajruuri lagu jiray bilxarfi an yujara waa in lagu jaro bimili maa xaraf mid lamida jura bihi lagu jaray almawsuul horta caaidka oo majruura marka la xadfa shardi waxaa ah mawsuulkuna inuu majruur yahay o isku xarafna waa in lagu jaro mawsuulka iyo caaidka maxduufka waa labo waana inay isku macno yihiin ilaa xarfujarka isagoo isku xarafa uu kala macno duunaan karaa hadda mintu macaani badanay leedahay dhowr iyo toban macnahay gaartaa waxaa ka mida macaanideeda tabciidiya waxaa ka mid oo kale ibtidaaiya soo ma waxaa ka mida bayaaniya hal macno waa inay wada leeyihin ah, minta lagu jiray caaidka iyo minta lagu jiray ismawsuulka waa inay isku macno yihiin afar waana inay isku caamil yihiin oo isku meel ku tacalluqaan ah, isku caamil waa inay ku tacalluqaan marka marka caaidka oo majruura la jaraa waxaa shardiga mawsuulkuna waa inuu majruuri isku isku xarafna waa inuu jiro xarafkaas waa inuu isku macno yahay waana inuu isku caamil yahay oo caamilka lagu tacalujinaya isku mid waa inuu noqdo oo lafdan wa macnan oo kale uu iswaafaqo afartaa shardiyu kuu sheegay wuxuu ku yidhi wa shardu xadfi lcaa'idi caa'idka la xadfidiisa shardigiisa caa'idka almajruur la jaray bilxarfi lagu jaray an yujara horta waa in lagu jaro bimili maa xarafka wax lamida jura lagu jaray bi xarafka almawsuul mawsuulkuna waa inuu majruur yahay isku xarafna waa in lagu jaraa labo waa halkaas laba shardi laba shardi oo kalena waa tanaa wayattaxida waa inay isku mid noqdaan macnan xagga macnaha macal caamili caamilkuna waa isku mid noqdaan eedo caamilkii la jiro waa inay isku caamil yihiin isku macnana yihiin naxw wayashrabu wuxuu ka cabaa min maakii xaggiisa tashrabuuna aad ka cabaydaan wayashrabu wuxuu ka cabaa min maakii xaggiisa ah, mintu waa ah, mintu mimaa shay wax ka mida dhe tabciidya ka dhig minta wayashrabu wuxuu ka cabaa mimaa shay wax ka mida dhig tabciidya ka dhig wayashrabu wuxuu ka cabaa mimaa shay wax ka mid ah tashrabuuna aad cabaydaan minhu ay bacdahu gabalkiis idinku aad cabaydaan ey aladii tashrabuuna minhu marka fiiri caaidkii xadfanaa waa minhudaas caaidku waa haadaas haadaas waxaa lagu jiray min sida ismawsuulkaba min loogu jiray mima maadaas waa ismawsuulka soo maa minti lagu jiro oo kalea lagu jiray waana isku macna labada mino waa tabciidiya waxaana ku tacalluqa waxay ku tacalluqayaanna waa isku ficil isku macnaa isku lafdin camala ah, oo mimaada hore waxay ku tacalluqay yashrabu minhuda dambena tashrabuuna ah, tashrabuuna ay ku tacalluqay marka mawsuulka majruur wey isku xaraf waa lagu jiray isku macno waayihiin isku caamilna waayihiin faslun fii bayaani اlmucarafi biaadati tacriif biaalati tacriif faslun fii bayaani lmucarafi kii la macrifeeyey la caddayntiisuu fasal u yahay biaalati tacriif macrifaynta aaladeediina lagu macrifeeyey fasalkan wuxuu ka hadlaa macaarifta mid ka mida oo ah kii al lagu macrifeeyey wa ama almucarafu kii la macrifeeyey biladaati aadaatu tacriifka lagu macrifeeyey biladaati waa tacbiirka ugu fiicanoo laga cabiro biladaati ulku yidhi maxaa yeelay waxa wax macrifeeya waa laysku haystaa waxa wax macrifeeya aa laysku haystaa maxay yihiin waxa wax macrifeeya marka adaatu tacriif haddaad ka cabirto aqwaashii o dhan waa kuu soo geli haddaad wax kale ka cabirto waa laysku qabsana wa ama almucarafu kii la macrifeeyey biadaati biadaati tacriif lagu macrifeeyey aaladda wax macrifayda fa huwa kaasu almucarafu waa isimka lagu macrifey bilalifi walaam marka waxa wax macrifayna maxay yihiin alifta iyo laamtoo wada socdaa wax macrifayna ah. waa madhabka khaliil ibnu axmed shaykhu siiba wey imaamu siiba wey khaliil ibnu axmed ah madhabkiisi wey madhabkiisi wey hamsadu agtiisa waa asliya waa asliya waana hamsatu qadcin maxaa loo xadfaa fi lwasli takfiifan likafrati isticmaaliya loo xadfaa sharaxayniniga waxaasoo dhan madhabka siiba wey laba qowlaa laga soo raraa qowl waa midku ina maali adaatu tacriifku waa al oo iswadata ashoo dhan weeye laakiin hamsada waa zaaida waa zaaida fi lwasli waa zaa'idatun hamsadu cindahu waa zaa'ida qowlka laakiin mashhuurkaay caanbaxey siba wehi laga soo raraa waxay tahay adaatu tacriif waa laamto kali maahan hamsada kumana jirto hamsada hamsada xaa loo keenay waxaa loo keenay wasiilatan jiia bihaa litamakuni min alibtidaai bisaakini waa in lagu gaaro in hadalka lagu bilowdo xaraf reeban xaraf reeban mogta laguma dhawaaqi karo haddii laamtii o reeban lagu bilaabo tago warka laguma bilaabo karo marka waa wusla in lagu gaaro litamakuni min alibtidaai bisaakin marka waa la yska fadxiyaa hamsatulwasliga khilaafkeed iyadoo ah ilaa hamsatulwasli lama fadxiye waana تkفيif لkaraة ااsتmaal qowlkaasna imaam sibwy waa loo nisbeeya sheikh la ihahdo mbrd abوlcabaas almbrd asagu wuxuu waxa wax macrifeeyaa waa hamsada ee laamta xobaba macrifaydo ee laamta maxaa loo keenay waxaa loo keenay lilfarqi baynaha wa bayna hamsaة ااstifhaam hamsada wax macrifayda iyo hamsatulistifhaamaa lagu kala saara laamtaas marka aqwaashaas afartaa ku jirta maxaa wax macrifeeya sharxan afartaba inin dhigay wa almucarafu kii la macrifeeyey biladaati biadaati tacriif lagu macrifeeyey fa huwa almucarafu waa mid lagu macrifeeyey bilalifi walaan wahiya al wahiya ashi oo adaatu tacriif wahiya ay ladaatu bimacnaa adaat ugu wahiya adaatu tacriifkii qismaani duu qismayni waa laba qaybood mid saaxiib ah cahdiyatun mid ogaal loo nisbeeyey wa jinsiyatun iyo mid jinsi loo nisbeeyey casha labadaasaa loo qaybiya alcahdiya iyo aljinsiya waalcahdiyatu casha cahdiyadaa saddexaa loo qaybiya cahdi dikri ah cahdi dihni ah iyo cahdi xuduuri ah cahdina macnaheedu waa ogaal shaygaan shaygan saa lagu ogaaday maskaxdu ku jira waaba shay la yaqaan shaygan saa lagu ogaaday hadduuba taagay hortaada cahdigaa saddexaas u qaybsama cahdi dikri ah macnaheedu shay al isima lasoo sheegaa isagoo nakira hadhowba alla gelina ta mar kale lasoo celiyo marka markaan dambe waa la yaqaan saa lagu ogaatay hore sootii loo soo sheegay marka cahdigaa taas waa la ogyahay shaygaa saana lagu ogaaday dikri soo sheegidii wuxuu ku yidhi walcahdiyatu cahdiyada ima lilcahdi ogaal inay u sugnaatay ogaal adikriyi sheegid loo nisbeeyey wadaalika tusaale naxwo fii zujaajatin dhalo ama qaruurad azujaajatu qaruuradii hadda lasoo sheegay dhaladii hadda lasoo sheegay fiiri marka azujaaja ashaan ku jirtaa waxaa la cahdiyo waa la yaqaanaa zujaajadan waa la yaqaan saa lagu yaqaan waaba lasoo sheegay soose hadda lasoo sheegay waa la yaqaan marka waxaad tidhahdaa azujaajatu dhalo ama qaruurad dhe ah, fii zujaajatin horta m iyadoo nakiraha la sheegay marka hore kadib la soo celinaya iyadoo ku jirto marka marka dambo ashu ku jirto asha ku jirto waxa la waa cahdiyo shay la yaqaanay sheegay oo see lagu oqoday shaygaas horaa loo soo sheegay fii zujaajatin dhalo dhexdeed ama qaruurad dhexdeed azujaajatu dhaladii hadda la soo sheegay dhe marka waa mid gaarho la yaqaano waxaana lagu gartay soo sheegidii lasoo sheegay o amase lilcahdi ogaalay u sugnaatay maskaxda loo nisbeeyey maskaxaana loo yaqaan naxwo id waqti humaa nabiga iyo abubakrin sal اllahu calayh wasalam filkaari godkii ay ku jireen marka alkaar godka god la yaqaanu ahaa oo jabalka la yidhaha jabalu thawr oo magaalada maka almukarama halkaas koonfure uga aadan buurtaas dhakadeeda godka ku yaalla wey waa god la wada yaqaan magaalada maka halkan koonfure buur ka xigta weyn oo lana jabalu faw halkaasayna rabeen inay aadaan nabiga sala allah alay slm iyo abubakr oo madiina marka maka la joogo dhankaasay jirtaa waqooyi marka nabigu xeelo dagaal daraaddeed maadaamuu og yahay hadduu baxo gaaladu inay raadsan doonto halkaas meeshii uu u baxay maadaamaay jirto ma aadin halkaasu aad markaasuu jabalu sawr god ku yaalo dhakada ka ga dad koray koray daaqi gaalada halkaas u yaay war ah. ninki waa hijrooda qabta war qabta waa da marka dambe laakiin waa tageen xaggana meel walba ha laga raadiyo markay yidhahdeen ninkii soo qabta boqol halaad uu leeyahy ay iyagoo qamaamaya buurta kor tageen markaasay godkii nabigu ku jiray sala allahu alay slam iyo abubakr ay kor istaageen markaasay le meel ahaanin ma joogo abubakar wuxuu yidhi rasuulka allow mid ka mid ah hadduu cagtiisa fiiriyo wax kala yuu fiirin cagtiisa hadduu fiiriyo waana arkaysa markaasuu yidhi maa danuka bitnayni allahu aaliuma abubakar maxaad u malayn laba rabbi la jiro miyaa laga qaalib noqdaa waa may ah, ha cabsani laa taxzan wey marka filkaari al id wakti humaa nabiga iyo abubakrin filkaari godkii ay ku jireen marka hadda qaarkan asha ku jirta waa la yaqaan godkaan maxaa lagu yaqaan dihniga maskaxdu ku jira godka god hore loo ogaa wey o amase lilcaadi ogaal alxuduriy joogid loo nisbeeye naxwo alyoma maanta waa maanta aayaddu soo degayday waa maantii sagaalaad ee bisha dilxija sagaal aheed ee carafa la taagnaa xajatulwadaac waaba la taaganya maantadan haddaan ku idha miyay khaldami may waxaad ku garan inaad dhex joogto xuduuraa la yidhaha cahdi xuduuriya wey alyowma maantadaanan akmaltu lakum inin dhammaystiru ilaha yidhi diinakum diinkiina waljinsiyaةu casha jinsiyada ayaduna saddex ay u qaybsantaa saddex wey wljinsiyatu ima litacriifi lmaahiya xaqiiqada la macrifaynteeda in u sugnaado ayadu xaqiiqaday ku bare ee fardi ku barime sidaas darteeda ashaas oo la idhaahdo litacriifi lmaahiya litacriifi lmaahiya waxaa kaloo la yidhaha libayaani اxaqiiqana waa la yidhaha waa isku mid libayaani اxaqiiqa libayaani اlmaahiya libayaani abiica waa isku mid ndhiga dhigay waxaana lagu yaqaanaa cashaas oo jinsiyada ah oo u sugnaatay litacriifi maahiya kullu kama bedel noqon ta laga qaado meeshay ku jirto kullu lama dhigi karo iyo majaas ahaan midna looma dhigi karo maxaa yeele ayadu fardiyaal maba afraad ma tusaydo jinsiyay tusaydo naxw wajacalnaa waxaan ka yeelno ka abuurnay min almaai xaqiiqada biyo xaggooda maahan biyo gaaroo la yiqiin maahan biyoo dhanna maahan ah, waa xaqiiqatulmaa xaqiiqada biyo wa jacalnaa waxaan ka abuurnay kula shayin shay dhammaantii shaygoo xayi nool min almaai biyo xaggood xaqiiqatulmaa aan ka abuurnay wa imaa listiqraaqi alafraad inuu sugnaatay taana waxa weeye waa jinsiya listiqraaqi alafraad ashaan isimka ay gasho afraadda oo dhan afraadda oo dhan oo jinsigaasu leeyahay ayay khasaa'isteeda ku camiineen fardi kasta xukunku waa ku dhaca saas darteeda waxaa lagu yaqaana ha kullu aad bedel ka noqon karta xaqiiqa ahaan waxna waa laga soo istidloo karaa saasaa lagu yaqaana ha waxaa lagu yaqaanaa ha layidhi isimka ay gasho horta wax waa laga soo istidnoo karaa tan labaadna booska cashu ku jirto waxaa la dhigi karaa kulli xaqiiq ahaana loo dhigi karo waxaa tidhaa waimaa listiqraaqi afraadi waimaa listiqraaqi afraadi ljinsi jinsiga afraaddiisoo dhan maashaynteeda inay usugnaatay inay u sugnaatay naxwo wa khuliqa waa la abuuray alinsaanu insaan dhammaantiis daciifan xaalu yahay mid taag daran hadda fiiri alinsaan fardi kasta oo insaanka ka mid ah ku dhici hal fardi oo isagoo xoog la la maa jira ah, mid walba isagoo tabar yara la abuuray fardi kastoo insaanka ka mid waa midda ku jirta wlcasri ina alinsaana fardi kasta oo insaanka ka mida ah lafii kusribu ku jira ila aladiina aamanu waa taas waa laga soo istisnooma maxaa yeele fardi kastay ku dhaceen waa asha cumuumka faa'ideeda ow amase listiqraaqi khasaa'is اlafraad ama waxay u sugnaatay afraadda khasaa'istoodii in la maasheeyo macnaheedu waxay tahay hadda ashaan hore ashaan hore fardi kastay ku dhacay ashaan waxay uga duwan tahay afraadda jinsigaas ku wada dhici mee fardi fardi laakiin afraadda fardi kasta sifadii uu lahaa ayay aruurine hal fardi isku keeni afraadda jinsigaas sifaadii uu lahaayo wanaagsaneed sifaadii oo dhamay koobe laakiin afraadi laftirkeeda koobima mogtahay ashan oo istiqraaqiyada oo listiqraaqi afraadi waxa way jinsi aheed fardi kastay gaar ugu dhexayda hadda fiiri alinsaanu marka la yidhi fardi kastoo insaanka ka mid a ah isagoo daciifa ah la abuur waalcasri ina alinsaana lafii khusrin fardi kastoo insaanka ka mid oo ah khasaaro ku sugan yahay haddaan afarta sifo laga heli waa noocaas kulliyaa marka ka bedel noqon karta haddii carabiga ay tahay qur-aanka hadee waxba lagama bedelo sidiisa wey o oh, amase listiqraaqi khasaa'ir ifraad tan waxay tahay afraadda sifaadda ay la kala tagsan yihiin ay koobeen naw anta rajulu adugu nin baad tahay cilman min jihati cilman xagga cilmiga hadda fiiri arrajulu asha ku jirta macnaheeda loolama jeedo adduunka wixii fardi joogay oo rajul ahayoo dhan ah adiga kugu dhex jira eh, maanta laakiin xaalo loola jeedaa sifaadii wanaagsaneed oo cilmiga ku saabsaneed ee afraadda ku kala tagsaneed fardi naxwadu caalim ku yihi fardina wuxuu caalim ku ahaa sarfiga fardi kalaa wuxuu caalim ku ahaa taqaquskiisu waa xadiid mid kalaa taqaquskiisu wuxuu ahaa usuulu fiqiga mid kalaa taqaquskiisu wuxuu ahaa tafsiirka mid kale adabka ku taqaqusay afraaddaas cilmigay ku kala duuneed dhammaan adiga isku darsaday wey adigu xagga jir ahaan hal daataa laakiin maxaa kugu kulmay khasaaistii ay la kala gaar ahaayeen anta adiga arajulu nin oo dhan ayaa tahay kullu yaa bedel ka noqon kartaa limajaaz anta kullu rajul yaa dhihi karaa nin oo dhan adaa ah maxaa loola jeedaa khasaaistii wanaagsaneed ee cilmi ku saabsaneed rag la kale noqday khasaaistii o dhan ada isku kaafin khalaas ah, mar hadda adigu joogto cid kale looma cilman min jihati cilmi xadiidka nabiga laga wariyo oo mursalkaa xadiidkaasaaba ayba u deliishadeen kullu saydi fii jawfi اlfara nabig waxay leeyihin salى اllahu alيه wasalam abu sufyaan wuu soo jiiday islaamnimada u soo jiiday islaamnimada uu u soo jiidayay markaasuu ku yidhi kullu saydi fii jawfi اlfara ugaar oo dhan ximaarulwaxshi ayuu ku dhex jira ugaar oo dhan ugaarta mid waxaa loogu exdaa hilib macaan oo hilibka aad u macaan midna waxaa loogu exdaa hilib badi hilib badan uu leeyay mid waxaa loogu exdaa subag wanaagsan oo dawaahu leeyay oo subag badanna waa leeyay ugaarti waa kala duwanta marka waxaa la ximaanulwaxshi wixi o dhan waa iskugu yimi hilibkiis waa macaan yahay tiradii waa ka bata subag waa fadhiya waxa way nimcoo dhan say iskugu tiri marka haddaad ximaaruwaxshi hesho uma baahnin ugaar kale maxaayna wax alla wixii kala duunaayo ugaar ulahayn asay ku jirta soo ma jeedin marka hadda kullu saydi fii jawfi lfara waxa loogu mahmaano waa ninka la ammaanayo marka abu sufyaanow ragba aduu kugu idil yahay wey ragba aduu kugu idil yahay sifaadii wanaagsaneeda rag lahaa aday kugu jirtaa hadday aftaannimo tahay hadday geesinimo tahay hadday sabar iyo dulqaad tahay hadday hogaamin iyo maamul tahay wixii oo dham aday kugu dhay alla war waa lagu jecel meeshan qab soo orde waa la soo jiida daa tiraa waxba ma geshid oole inaan wax galaan kutusa markaasu ku dhiba ha marka mogta wax ma geshid lama yidhahdo dadka laakiin haddaad tiraa maasha allah cajaa'ibaad leeda khalaas baaba dhinacu u dhacay hmm. waaya wuxuu ku yidhi watubdelu waa la bedelaa laamu al al laamteeda miimana ah, loo bedela fii luqati ximyar luqada reer ximyar luqada reer ximyar ximyaku waa qabiilo carabta ka mida al meesha aan leenahay laamta iyagu miimay u bedelayaan am ay leeyihin am ay yidhahdaan oo waxay dhahaan nabigu waaba ku hadlay luqadaas laysa min birim siyaamu fi safari fiiri luqada carbeed oo kale waxay ku tahay laysa min albiri siyaamu fi safari waana xadiis saxiixa ah, marka oo kolleyba hadda luqadan mooba laakiin luqada kale xadiisku waa sugan yahay isagu ah, shakima laakiin kan oo oo reer ximyar oo laysa minin birimsyan fi safari ma aanan baarin hmm. waaya marka xadiis kiis kale waa haabit oo bukhaari muslim iyo qayrkooda ku yaalla xadiisku asalkiisu laysa min albiri oo wuxuu ahaa nin ayadoo safar la ayaa nin soo mana dhacay markaasaa maro dallad looga dhigay nabigu sala اlahu alay slm muxuu ahaa markaas yidhahdeen waa nin soomanoo dhacay ta awoodi waayo soonka ruksadiina qaadan markaasaa nabig uhi laysa min albiri siyaamu fi safar ka mid maahan daacada ilaahay loogu dhowaado in safar lagu soomo culammadu waxay yidhahdeen nabigaa ku soomay waa la hubaa soonka qayb ka miduhu inuu biriga ka mid yahay xayaa nabigaa sameeyey isagoo musaafira laakiin ashaan waxay ku dhacayda soonka nuucaana soonka nuucaana oo qofkii la dhacayo oo isagoo ruqsadii heli kara midkaasu ka mid maaha adduunka meeshii lagu arko waad moogtaa cumuumka ashu marna waxay noqotaa la yidhaahdaa waay noqon waxay noqotaa mar waa afaada jinsiga o dhan ay iskaga dhacay oo bictibaari lwadciyay noqonaydaa oo istiqraaqiye ah marna waxa bictibaari sababu cumuumku noqona xadiisku sababtuu ku yimid meel alla meesha lagu arko ha biri ma nuucaas marka bictibaari sababu mar noqona marna bictibaari lafdiyu noqona cumuum markaana kore waa bictibaari sabab waa sabab lwuruudka xadiiska unbaa cumuumku noqona ee cumuum waa ku jira meesha marka laysa min albiri meesha minin biri dhe asiyaamuna am siyaamu dhe fi safarina fim safari marka laysa minin birim siyaami fis fim safari sidaasay u hadlayaanoo waxay leeyihiin laamta ayagu waxay u bedelayaan min marka waa lami marka al waxaa lamid ah am oo luqatu ximyar faslu وأما المضاaف سمkii loo dاaفeeyey إلى واaحdi mid waaxidko min hadi الخمسةi kamida hadda شhaنca lasoo sheegay macriفa waxaa lasoo sheegay damaa'irtii waxaa lasoo sheegay calamkii ismu ishaara lasoo sheegay ism mawsuula lasoo sheegay waxaa lasoo sheegay almucaraf biاladaad شhan soo maahan kii loo idaafeeyey khalaas وama اlmudaafu kii loo idaafeeyey ilىa waaxidin mid waaxidkoo min haadihi اkhamsati shantan ka mid ah wadaalika tusaalihii naxwu qulaami oo kale weeye qulaam nakiru ah maxaa loo idaafeeyey waxaa loo idaafeeyey damiir oo ah yaa mutakalim damiir mutakalim wa qulaamika waxaa loo idaafeeyey damiir اmukhaadab wa qulaamihi zayd addoonkiisii waxaa loo idaafeeyey damiir اlqaa'id wa qulaami zaydin maxaa loo idaafeeyey calam wa qulaami haadaa ninkan adoonkiisii ismu ishaara loo idaafeeyey wa qulaami ladii ninkii addoonkiisii qaama uu istaagay abuuh lagama reebi karo qaama abuuh sababtoo ah waa siladii iyo caydkii ah, alladiidu maba noqoyda macrifo haddaan silada iyo caydka la daba dhigin iyo wa qulaami rajuli ninkii addoonkiisii ninkii addoonkiisii hmm. meeshaas marka fiiriya وأmا المdاaف kii la idaafeeye ilى waaxidin mid loo idaafeeye waaxidkoo min hadi macaariفi ka mida alkhamسaةi almutaqadimati iiriya meeshaas saddex shardiyay leedahay marka idaafadu ay macrifanimo keenayso mudaafku mudaafuleeyga waxyaalaha uu ka kasbado waxaa ka mid a macrifanimo laakiin saddex shardiyu leeyay saddexii shardiyu kuu sheega wuxuu ku yidhi idaafatan macnawiya idaafadu waa inay idaafo macnawiyaata maxaa baxay idaafo lafdiye laydhaha soo socota idaafadu waa inay macnawiye tahay o waa shard walam yakun isimka mudaafkaana waa inuusan ahayn mutawaqilan mid ku fogaaday fi libhaami qarinta waxaa jirta asmaa laydha alasmaa almutawaqila fi libhaam oo aan weligood macrifoobin si kastao loo idaafeeyo ama alla gelsho weligood haddii la idaafeeyo ma ma macrifoobaan sida hayru iyo mil oo kale weeye walaa waaqican mawqica nakira boos nakirana waa inuusan dhicin isimkaas la idaafeeyey isimka haddii boos nakiro u dhaco maalan waxaad soo ogaatay najruumigii isimka xaalada noqona waa inuu nakiro noqdo ah, waa inuu nakirayi waxaa jira mararka gobol isim macrifaha booskii xaalada dhaca markaas oo kale oo aad aragto isimna macrifaho boos xaalad dhacay waxaad leedahay isimkaasu waa nakiro xagga macnaha maalan waxdaw aad u badan waxdahu waxda oo la idaafeeyo damiir loo idaafey sooma jeeda oo xaalo ah bimacnaa munfaridan wey waa nakiro idaafadaas macrifanimo u keenin maxaa meesha ay taallo waa meel xaalo xaaladuna waa nakiro saddexaa shardiyaa la rabaa idaafadu waa inay macnawiya tahay ko isimka mudaafka waa inuusan ahayn mutawaqin fi libhaam qarinta mid ku xeel dheeraaday walaa waaqican mawqica nakira boos nakira mid nacayna waysan ahayn maxaa baxay faqaraja waxaa baxay almudaafu kii la idaafeeyey idaafa lafdiya ka idaafati wafi sida wafiga loo idaafayna ilaa macmuuli ism faacilka waxaa loo idaafayna mafcuulkiisa waa noo imaan doona ism mafcuulna maxaa loo idaafayna naaib faacilka صiفo mushabaha maxaa loo idaafayna marfuuceeda waa noo imaan doona kuwaas waxa weeyaan macrifanimo kama kasbadaan ah, markaad aragto wafi la idaafeeyo loo idaafeeyey waxa weeyaan macmuulkiisii macrifanimo kama kasbanayo waxaa la idhahdaa takfiif iyo fududaynuu ka kasbana waxaa kaloo baxay wاlasmaa ayaa baxeen wاlasmaau almutawaqilaةu fi asmaada ku fogaato ku xeel dheeraatay qarinta sida miaal ka kayri wa mili oo kale weligood ma macrifoobaan ayr iyo mil waxaa saddexaadoo baxay walwaaqicu kii dhacay mawqica nakirati ka waxda oo kale waxda wey waaxida maahan waxda ma ilaa xaaluu dhacay boos xaaluu dhacay marka inta kale saddexda shardi haddii la helo saddexdaa shardi haddii la helo khalaas isimka waa macrifo mudaafkaah oo loo idaafeeyey macrifo yuu ku darajo yahay wuxuu ku darajo yahay mudaafulayga ilaa marka laga reebo kii damiirka loo idaafeeyey oo asagu ku darajo ah calamka wallahu subxaana wa taala alam sal la ya نحو غلامي وغلامك وغلامه نحو يا مضاف غلامي ومضاف